بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحaaبه أجمعين bab الqول في الkخصuuص wuxuu baab u yahay alqowl in laga hadlo oo laga waramo fi اlkhusuuصi khaasnimadii maadaama caam lasoo sheegay awalna wadaadku uu soo yiri baab اlqowl fi اlcumuumi wاlkhusuuص hadda wuxuu bilaabay khusuuskii waa laba masalo dee iska soo horjeeda oo mar haddaad caam ka fahanto khaaska inaad fahamtana waa iska dhib yartay waana isku xiran yihin sida amarkii nahyigu way isku ahayeen التصيiص تصiiصku تmyiiز bعd الجuملaةi بالxukم ولhada نquل huصa rasuul الlahi sى اه عل sم bkda وkhuصa الغayru bkda saasaa la yihahda hadda shiraasi isagu uma bambaxaayo tacriif luqatan wasilaaxan waxaas waxba ku mashquuli maayo laakiin takhsiiska maxaa la yihaahdaa luuq ahaan hadda qaybtaa hore sidii luuq ahaan buu uga hadlay laakiin isagoo hadda luqatan islaaxi waxba ma dhihin marka takhsiis maxaa la yihaahdaa taksiisku de waa ficil la samaynaya waa inaad weligaa la socoto ataksiis waa ficlu faacil cid wax khasisaysa ayaa samaynaysa ilaahay subxaana wa tacala ha noqoto rasuulka ha noqoto makhluuqaadka kale ha noqoto oo nabiga alay slam ka soo haray waxaa weeye ciddaas maa taksiisku marka waa ficlu faacilu marka taksiis khaas haddaad maqasho de waa munfarid khaas haddii lagu yihaahdo huwa lmunfarid wey waa shay gooni ah wey ayb khaas haddii lagu yihaahdo haddii taksiis lagu yihaahdana waa shaqo la qabtay iyo wax la sameeyo wa la sameeye mukhasis haddaad maqasho oo bikasri saad uu noqdo waa ismu faacil oo waa kii wax khasisaayey mukhasas haddii la bismi mafcuul waa kii la khasisay wey kii la khasisay wey marka eh, sidaasay macnaha ku kala duwan yihin marka atakhsiis hadda waa ficil oo cid samaynaysa marka atakhsiis waxaa la yihahdaa tamyiiz waa soo cid weeye bacd aljumlati jumlada qeyb ka mida bilxukmi xukm lagu khaas yeelo lagu gooni yeelo haddaad shakhs ku gooni yeeshana waad samayn kartaa oo maxaa le khasastu haadaa bizayd haddaad tira zayd baan ku gooniye tafadaltu caleyh saan ku gooni yeelay marka taksiisku waa saas wey tamyiizu waa soocid iyo gooniyeelid wey bacd aljumlati jumlada qaybo ka mida afraadil maxaa la ihahdaa jumladii qaybo ka mida la yiraahdo bilxukm xukunka lagu gooniyeelo wey jumlo meel joogta inaad qayb ka mida xukun ku gooniye xukun gooni aad siiso dad meel jooga inaad qayb ka mida xukun aad gooni u siiso ama shaksi gooni xukun aad usiiso hada waa taksiis wey walihaada sidaa daraaddeed ba maxaa lena tusaale ku caddaanaysa walihada sidaa daradeed ba naquulu waxaan dhahaynaa khusa rasuulu llahi sal ala rasulka ilahi waxaa lagu khaasiyey lagu gooniyeelay bikada nebi maxamed ilahay khasaais buu siiyey minhaa waxaa ka mida inay dumar badan inuu guursado ay u banaan tahay dumar badan inuu guursado oo sagaal iyo toban iyo labaatan iyo midna aan ahayne ay badan yihiin ayuu khaas leeyahay ayuu khaas leeyahay ayib waxaa khaas u leeyahay nebiga alay sala slam inuu haweeneyda ku guursado bitariiqat اlhiba inay islaanta ku guursado inay ku guursada ayay maxaa la yihahdaa yaa u banaan ayib marka waxaa ka mida ah nebiga alay slam khasaaista inuu seexdo oo isagoo hurda haddanaysan weysadu ka jabaynin khasaaisii waxaa ka mida ah khasaa'istiisa nebiga alayh salaatu wasalaam shaydaan intuu u yimaado iyo naf iyo ixtiraam inaysan ku dhacayn aduu laakiin intaad seexato baa maxaa la yidhahya baad ixtiraamaysaa lakin nabig alay sla hawshaas ma jirto marka khasaaisii nabig ali badan marka khusa rasullah sl rasulka wa lagu khaasila bikada hawshaasaa lagu marka isaga gooni la awo wa khusa alghayru cid kalena waxaa lagu gooni yeelaya bikada khusa alghayr in aliflaamla geli waa daciif in badan baan soo marnay wakhusa waa lagu khaas yeelay alghayru macnaha ayr hayr rasullah sl rasulka ilah ciddaan ka ahayn waxaa lagu gooni yeelay bikada isaguna bikada maxay hadda kinaayo ka tahay maxaa la yidhahda kadalada kadalada waxaa la yihahda ama fadlaka waxawey hawl gooni looga hadlo kadalada marka maxay tahay kada waxa weeye bixukmi baa lagu gooniyeeday hadda waxay kinaayo ka tahay oo hadda kuu fasiraysaa rasuulka xukun baa gooni loo siiyey ayrihina xukun baa gooni loo siiye taasa marka taksiiskaas hadda xagga luuqa ahaan ayuu ka hadlaya oo u sheego ama haddii la yihahdo xagga istilaaxa haddii loo yimaado waa kana ama taksiis cumuum cumuumka in la khaas yeelo soo ma aha fa huwa waxaa weeye bayaanu in la caddeeyo ma shay in la caddeeyayo lam yurad aan la doonin bilafdi اcaami lafdiga caamka waxaan lala doonin in la caddeeyo oo la sheego wy oo l lafdiga kuma jira la soco lagu sheego marka hadda istilaaxi wey hadda midkan ama taksiis اcumuum cumuum alkhaas yeelay maxaa loola jeedaa alfaad badan iyo tacriifaad badan bay leyihin lakin hadda waxba kusii magacisiin sida hadda shiraas sheegay iyo keyrkeed iyo malaayiin kaleba waa la sheegaa waxaa ka mida tacaariifta aadka loo celceliyo la sheego waxaa weye khaasku waxaa weeye allafظ اlwaaxidu اldي laa yصلxu اlmushaarakaة fiihi lkaiiriin in badan wax aysan wadoogaan lafd waaxid wey laa yaصlx aysan u haboonayn aysan u hagaagsanayn alاshtiraaku wadaagid kaiiriin ay wada wadaagaan fiihi dhexdiis wadaagaan mil waxaa wey asmaa aclaam oo kale asmaata zayd iyo camar iyo maxaa la yihahdaa lama wada wadaagi karo zayd waa nin gooni cabdullahi waa nin gooni camar waa nin gooni wahlumajarabo marka intaanu hadda uu sheegay shiraazi maxaa la yihaahdaa waa iska caadi wey wax dhiba male kutubta kale waad ku arki doontaa waana soo marnay waama takhsiis cumuum cumuumka maxaa la dhihi karaa khaas maxaa la yihahdaa khaas waxaa la yihahda didd lcaamu caamku hadduu ahaa shaamil ahaa alcaamu shaamil hadduu ahaa khaaskuna waxaa weeye waa didd lcaam oo muxuu noqonaya almunfarid buu noqonaya almunfarid mid keligiisa gooni noqonaya waama takhsiis cumuum soo ma fa huwa bayaanu waa in la cadeeyo oo la sharxo la qeexo ma lafdi iyo kalaam waa in la sharxo weeye lam yurad aan lala doodin ama xukm ma xukm in la sharxo ama la caddeeyo lam yurad aan lala doodin bilafdi alcaam lafdiga caamka ood ku hadashay wax aan gelin inaad ka soo saarto ka reebto ayaa waxaa la yidhaahdaa khaas la yidhaahdaa waxaan la hayaa sideeda fuqahada iyo usuuliyiintu isku hayaa lafdiga caamka waxa laga soo reebayo horta ma intuu galay baan ka soo reebaynaa mise maba gelinba fuqaha waxay ku hadduu galo lama soo celin karo maba gelinba marka horeba lannu hadduu galo kama soo reebi karta xaq leeyahay tusaalaan haddaad tira lahu calaya casharatun ilaa waaxid haddaad tiraado waxay ku waaxidkaanu marka hore ma gelin casharada aad soo reebtay lannu hadduu geli lahaa waa iqraaru xaqulkayr mana soo reebi karto haddaad tira hebel wuxuu gu boqol haddana ka noqo qaarkiis nugu lahay lagaa yeelima waad qirta waxaad ugu qirtay isii baa lagu dhahaya marka laakiin usuuliddu waxay qaar waxay leeyihin wuu gelayaa kabacdina waa laga soo reebaya laga soo reebay lakin waxaad moodaa alcilm cind allah wax hadda saas usi weyn uusan ku dhexayn agga lafdiga iyo macnaha ba xoogaa la waxaynhayaa maogi laakiin khaasku waxaa weeye inuusan cumuumka gelin ayaad moodaa inay xoog badan tahay marka hore lafdiga guudaa laga hadaad tira jaa naasu haddaad tira jaa naasu dadkii baa yimid ilaa zaydan haddaad tira jaa naaskaas haddee zayd waa ku jiraa baa lagu dhihi laakiin kan hadlay wuxuu oranaya marka hore kuma jirin jaa naasu markaan lahaa zayd marka hore meel gooni iigu xirnaa way xabsibu iigu jira marka maba gelinba xagee iga jira jaa naasu baan ku iri ilaa zaydan marka zayd intuu dadkii dhex galay kamaanan soo saarin markii horeba iguma jiro ah, marka doodu waa socon kartaa marka mutakalimka baa loo din waa marka khusuus fa huwa waa in la cadeeyo ma in shay la cadeeyo lam yurad aan la doonin bilafdi caam aan la doonin fasl wayajuusu waxaa banaan intaas waa qeexidii wey qeexid waa iska dhib yartay wax saa usii badan ma aha wey adexaa saaib alxaajadiisa uma jeedin markuu qabtay raqamka saddexaad wuxuu yidhi ay bayaanu bacdi lam yakun muraadan lilmutakalimi min xaysu lxukmi wey soo ma jeedin muraad iyo ujeeddaba umuusan lahayn min xayu اxukm xukunka marki hore lama doonaynba jaaa الnaasu ilaa zayda markuu lahaa zayd marki hore xukunka lamuu doonayn oo majiiga ila waa majiiga xukunka lama usan doonaynba hadda wuxuu rabaa inuu iyo waxyaalaha ay gasho cumuumka khusuuska maale cafwan khusuuska waxyaalaha u galo waxaasuu rabaa inuu ka hadlo wax laga soo reebi karo wuxuu waa yajuusu waxaa bannaan dukuulu taksiisi taksiisku inuu galay iyo soo reebiddu fii jamiici alfaadi alcumuum alfaadii cumuumka oon soo marnay oo awal baab aan ku soo marnay kurtigeed waxaa geli kara e taksiis baa geli karo waxbaa laga soo reebi karaa oo min alamri amarka ahayd wey amar caama waxbaa laga soo reebi wanahyi nahyin caaman waxbaa laga soo reebi walkhabari hadal khabar oo lagu warramay caaman waxbaa lagaa soo reebi haddaad tiraa tusaale ahaan khabarka waxaa weye ra'aytu naasa dadkii baan arkay baa tiri ra'aytu naasa dadki hada huwa alkhabar wey lagu warramo waxaa tiri laqiitu maxaa la yihahdaa culamaa baa tiri laqiitu lculamaa culama intaa alfnaam gelisa waxaa tiri laqiitu lculamaa culamadii o dhan baan la kulmay ilaa fulan wa fulan baa tiri raga laga soo reebtay hada wlkhabaru marka khabarkana waa geli karaa ra'aytu naasa markaad tiraahdo ilaa zaydan waa ohan kartaa ilaa alaaatan ilaa fulan wa waa ohan kartaa wa min annaasi dadka waxaa ka mida man culamaa ka mida qaala yidhi laa yajuusu ma banaana atakhsiisu khaas yeelid kuma banaana fi lkhabari khabarka kuma banaana si aad miaalini ra'aytu naasa haddaad tiraahdo ilaa zayd inaad tirado waxay leeyihiin waa takdiib iyo maxaa la yihaa been baa ka dhalanaysa ilaana marka waad noo warq waxaan ugu tiri ra'aytu naasa dadkii baan arkay kabacdi ilaa zayd baan ugu tiri marka been baad noo sheegtay been baad noo sheegtay qolasaa tiro marka warkaada lakin qolaas warkood ma ma xoog badna warkooda waxba kama jiraan kamaa laa yajuusu sidaysan u banaaneen qiyaas bay keeneen waxay dhaheen waa min annaasi man duul baa ka mida qaala laa yajuusu takhsiisu fi lkhabari kamaa laa yajuusu nasqu bay dhaheen kamaa laa yajuusu nasqu fi lkhabari wey kamaa laa yajuusu nasqu fi lkhabar waxay dhaheen war khabarka nasqi ma ku banaana saa la yihi maya waxay dhaheen kadalika taksiiskuna kuma banaan lanna waa ikhraaju bacda lxukmi jumla waa la saarahayo marka kuma banaan laakiin taa lagama yeelin taa lagama yeelin sax maa in laysaga qiyaas qaata labada waa qiyaas maca alfaariq wuxuu qiyaas faariq u yahay waxaa weeye khabarkii ra'aytu naasa oo dhan baa keligiisaba xukunkiisa la burinaya haddaad tirahda hadda meen baa mesh ka soo baxaysa laakiin in wax laga reebo wax diidaya ma jiro wax diidaya hawshaas diidaya ma jiro wey kamana dhalay takdiibna kama dhalanayo shiraas wuxuu ku yiri wa hada khata'un warka ay yidhaahdeen taksiis kuma banaana khabarka waa khaa iyo gaf buu ku yii limaada lianna annagu qad bayanna waan caddaynay buu ku yidhi anna taksiisa gooniyeelidu bayaanu maa shay in la caddeeyo weeye lam yurad aan la doonin bilafdi اcaami lafdiga caamka markii horan ku hadlayay waxaan lala doonin laga khaasay looga gooniyeelo hada waa taksiis wey marka markaan ku yidhi jaaa annaasu haddana ilaa zaydan aan ku idhi marka hore ma doonin baan ku ohanaya marka horeba lalama doonin wey wahaadaa midkan warkaa asagaabuu ku yiri yaix waa ku asaxaya fi khabar kabarka waa ku asaxayaaw kabarka waa ku asaxayaaw inaad war khabar ballaaran intaad sheegto aad wax ka soo reebto yasix fi lkhabar weeye kamaa yasixu fi lamri wanahyi amarkii nahyiga si ugu asaxaayo intaad amar guda ballaaran sheegto haddanaad wax ka soo reebayso nahyi guda ballaaran wax ka soo reebayso kana waa ku banaan wax dhibaan male waa runtiisu wax dhibaan male wuxuu yihi faslu wayajuusu takhsiisu ilaa an yabqa min alafdi caami waaxidun hadda waxaa laysku haya haddana uu bilaabaya lafdigii guda ballaarnaa oo kelimadii ahayd jaaa kullu naas tusaale ahaan jaaa naasu ama jaa maxaad aad adag guda ballaarnayd ilaa goormaa wax laga soo reebi karaa jaaa almuslimuuna jaaa kullu naas jaaa kullu tulaab ilaa goormaa wax laga soo reebi karaa taksiis haddii la geliyo oo laga soo reebo ilaa inteebaa lafdigu baaqu taasaa la isku haya tiibuu kiciya marka cugri waa yajuus waxaa banaan taksiisu khaas baa banaan oo lafdiga caamka wax laga soo reebo ilaa an yabqaa intuu baaqi ka noqonayo ka harayo min alafdi alcaami lafdiga caamka uu ka harayo waaxidun hal mid uu ka soo harayo jaat ullahu baa tiri markaasaad waxaa tiri ilaa kada ilaa kada ilaa kada ilaa kada waad waday waad waday waa wad waday markii dambaad mid ka soo reebtay marka taas shiraazi yuu kiciye ayb wa abubakr wuxuu yihi alkafaal abubakr alkafaal shaashi wuxuu yihi eh, culimada shaaficida waaweyn ninka mida weeye min asaabina anaga asaabtanada kamid ah kafaal shaashi abubakr oo kamid ah maa asaabtanada kamid ah wuxuu yihi yajuusu waa banaanya taksiisku fi asmaa jumuuc waa ku banaanya asmaa jumuuc asmaa jumuucna de waa kuwan soo maray jamcu mudakar saalim iyo muana saalimkii iyo kuwaas wey waa ku banaanyay ilaa an yabqa intuu ka harayo alaaatun saddex intuu ka harayo asmaa jumuuc waa banaanya taksiis in lagu sameeyo ilaa an yabqa alaaatun marka marka muxuu milicsanayaa waxay ahayd aqalu jamci meeqay ahayd alaa baa lasoo raja marka alaa oo aqalu jamc intay ka harayso waxaa weeye waa banaantay wax laga soo reebo saasuu rabaa inuu ku yiraa oo walaa yajuus kuma banaana akara minhu min aala alaaada wax ka badan aarada hadda maxaa laga wadaa ay aqalabaa laga waday hadda la soco walaa yajuus weeye akara minhu ay min aala wax kasii hooseeya hee ma banaano wey saasaa laga wadaa walaa yajuusu akara minhu marka tan macnaheedu marka waxaa weeye jumuucda waxaa loo qaybiyaa labo kutubu naxwida waad ogtihi jumuucda laba loo qaybaa jumuuculqila iyo jumuuculkara loo qaybiyaa jumuuculqila eh, maxaa la yihahdaa laba nooc bay u qaybsantaa nooc koowaad waxaa weeye waa midaan hadda uu sheegay oo asmaaljumuuca asmaa oo saxiixa jamc mudakar sa jamc muanas saalim iyo maxaa la jaa muslimuuna haddaad tiraahdo aliflaamtay aadan gelin jaa muslimuuna haddaad tiraahdo aqala jamci baad ku rido oo aqaliya waad ku ridi kartaa iyo wixii ka badan kor baad u socon kartaa ayb marka talaataa weyan ayb qaybtiisa labaad maxaa weeye qaybtiisa labaad waa midda awsaanta maxaa la yihahda afcil iyo afcilatan iyo afcaal ku imaan jirto afarta imam maalik buu sheegi jir laguna kala badan yahay culamada qaarkoodna wasanka ah, shanaad bay ku daraane middaa way jumuculqila taasa intaasa loo yaqaana taa weye mid inta badan hadda la hayaan halkan hadda dood waxay ka taagan tahay waa jumuuculqila waxa laga hadlahayo ama jumuuculkasra hadday tahay oo de ibn maaliku hadda labaatan in dhowr sheega malayna lakin wadaadada qaar ba afartan indhow gaarsiiya qaar ba waxay gaarsiiyaan laba boqol waxba gaarsiiyaan aduu jumuucu kasra way badan tahay taa iyado inta badan doodu kama taagno sababtoo ah haddaad tiraa jaaa almuslimuun aliflaam aad geliso waxaa weye inaad tiraado waan kasoo reebaya waaxid baan maxaa kusoo reebaya sax ma aho sax waa midaan ayadana lakin halkan waxaad dooda badan inta badan ka taagan tahay waa jumuuc sida haddaba la ishaaray fi asmaa jumuuc la yiriba waa jumuuc alqilla wey wax laga hadlahayo wayajuusu qaal eh, abubakr wuxuu yiri ibn asxaabina yajuus taksiisu fi asmaa jumuc ilaa yabqaa alaaatun saddex ina intay ka harayso waa banaan tahay buu yiri maraatibteedii unbaad maraysaa wy maraatibtaad maraysaa wy lannahu aqalu maraatib ibnu subki saasuu doortay liannaha aqalu maraatib iljamci cala saxiix wa fii kayri asmaa jumuc sooma jeedin eh, kaman wamaa yajuusu taksiisu ilaa waaxidin liannahu aqalu maraatibi wa hada alqowl huwa almukhtaaru cinda taaji subki wey cinda taaji subki waa taaj udiini hadda la socdo taaj subka dulga aldami taajdiin subki cabdilwahaab waa waladka wey fi jamc jamaam su ku yiri jamac ku yiri ayb wuxuu yihi wdaliilu walaa yajuusu ma banaan akaru minhu wey ee aqalu minhu wax salaasa ka yar inaad tira waa ku qaas yeelahaya ma banaano weeye oo ilaa ano waxaa weeye madluulkii luqawiga ayaa meesha ka baxaya wdaliilu calaa jawaasi dalika shiraasi laakiin isagu ma yeelin wdaliilu oo salaasadu diidan yahay waaxid buro asagu inuu yihahdo shiraasina taa waa looga xoog badanya siraash madhabkaa uu qabo waa laga xoog badanya saxiixna maaha qiyaas soo udalisan doona arki doonta wuxuu wa daliilu daliilku tusay calaa jawaasi inay bannaantay daalika oo ah waaxid in lagu soo reebo ah, taksiisu fi asmaa jumuuc ilaa waaxid lagu soo reebo waxaa weeye huwa waxaa weeye anahu asmaa jumuuc anahu lafdun weeye oo min alfaad cumuuma wey lafdun min alfaad cumuuma weeye fajaasa waxaa banaanaaday taksiisu khaasiyaladiisaa banaanaatay ilaa an yabqaa intuu ka baaqi ka noqonay ka harayo waaxidun hal mid intuu ka haraayo asmaa jumuuc maxaa leey jaaa muslimiinu meeshaa tiri inaad waaxid ka soo reebayso waa banaantahay saas yiri saasyo ilaana waa lafti caama buu ku yiri daliiluhu daliilkiisu waxa weeye kutusahaya iyo gartii xujada kutusaya waxaa weeye alasmaa lmubhamaad wey asmaa mubhamaad soomanan soo marin asmaa mubhamaad alatii laa yatabayanu macnaha ilaa bisilaatihe waa rawaajic wey daliilu waxa weye asmaa mubhamaad weeye kaman wama wuxuu yidhi ma iyo man sow ma asaxaysa in inta wax laga soo reeba hal qof lagu soo reeba haabaa layidhi kadalika asmaa jumuuc aa marka waa see qiyaas qaadanhayaa see qiyaas hawshaasan see qiyaas qaadanhayaa w qiyaasku waxaa weeye waxaa layidhi alqiyaasu calaa asmaa muhamaat weeye laakiin qiyaaska asaga waa qiyaas maca alfaariq wey saxna maaha wuxuusan qiyaas maca alfaariq ku yahan waxaa weeye asmaa mubhamaat oo man iyo ma iyo ayu iyo marka horeba waxaa la ogolaa waxay ku dhacayeen waaxid inay ku dhacaan waa banaan isnayn inay ku dhacaan waa banaan alaaan inay ku dhacaan waa badnaanayd hataa marka haddaan mid ku soo reebo hadda awalba waa banaanayd wax dhiba malow laakiin jaaa muslimuuna intaad tiraada inaad tiraa hal waaxid baa ula jeeda ma banaanayd waa laga soo niqaasho maya baa la yihi rag baa yihi labo iyo alaad laba waa banaan tahay iyo alaad wii ka sibiran raggii labada yihi ataa waa laga diida soo laguma soo diidin alaad iyo wii ka badan baa la yihi marka inaad tiraahdo kii asal ahaan waaxid kuu tusahayey iyo kii aslahaan kuu tusaayey alaa iyo aar kuu tusaayey baa see qiyaas qaadanaya qiyaas macfaar saxna maahu shiraasi marka taa kuma saxan shiraasi marka kuma saxan raximah allahu taala wadaliilu calaa jawaasi dalika waxaa weeye dalika istakhsiisu fi asmaa aljumuc ilaa an yabqa waaxid weeye huwa waxaa weeye asmaa aljumuc waxaa weeye anahu lafdun weeye min alfaad alcumuum weeye fajaasa waxaa banaan taksiisu in la khaas yeelo la gooniya ilaa an yabqaa intuu baaqi ka noqonay waaxidun weeye waaxid intuu kasoo haraya baa ku banaan tahay saxna maa warka asaga daliiluhu daliilkiisaana inuusan saxi kutusaayo daliil waxa weye alasmaa almubhamaad baan uga qiyaas qaadanaya kaman iyo wamaa weeye man iyo maa saan u wada inaan xabad kusoo reebaa ii banaanay asmaa ljumuc sidoo kalena dhahayaa buy laakiin qiyaas maca alfaariq oo man iyo maa markii hore waaxid bay kutusahayeen marka waaxid in lagu soo reebo calaa aslihim bay ku fadhiyaan faslu وإdا خص miن الcموم شhayء lm yصر لفظ مجاaزا فيma bقي وqالت المعتزلة يصير مجاaزا وqال الخرقي إن خص بلفظ متصل كاsناء والشhرط lm yصر مجاaزا وإن خص بلفظ منفصل جاaز مجاaزا وهuوa qول قاضي أبوبكر الأشعري wuxuu rabaa haddana inuu ka hadlo haddii lafdigii caamkaha la khaas yeelo oo wax laga soo reebo inta uu ku haray ma xaqiiqu ku ahaanaya mise majaaz saasoo majaaz xaqiiqan hadda waan soo marnay taasa haddana laga niqaashahaya taasa laga niqaashahaya صaxiixuna waxa weeye gartu waa inuu xaqiiqo ku yahay wax majaasigeedan uusan jirin wuxuu ku yihi waydaa khusa haddii la khaas yeelo min alcumuumi cumuumki shayun haddii wax laga khaasir wax laga soo reebo lam yasir ma ahaanaya allafdu lafdigii ma ahaanaya lafdiga caamka weeye majaasan ma ahaanahayo wey fiimaa baqiya wuxuu ku haray weeye sidaa uu sheegaa saxiixa wey warka kale oo dhan iska tuuri weye ay bacda takhsiis waxaa weeye laa yakuunu majaasan bal huwa xaqiiqatun fiihi mulaqa xaqiiqu ku ahaanayo sidaa waa saxiixu wa qaalat lmuctazila muctazila waxay yidhaahdeen yasiru majaasan buu noqonahayaa majaas majaas hadduu yihahdo majaaska waxaa banaan in la nefiyo la diida gebigiisaba gebigiisa daaqada in laga tuuro ayaa banaan saas yiri ayib marka saxna maawo wa qaala alkharqiyu kharqi wuxuu ka mid min almuctasilu ka mid yahay kharqi waan soo marnay weeye abulxasan wuxuu ka mid yahay min almuctasilu ka mid yahay aaraa aada u miidatana waa kulli usul fiqiga marka iska waa nin xanafiya ayib وqاaل الkharقي wuxuu in khusa haddii lagu khaas yeelo bilafdi muttaصilin lafdiga lagu khasisaya aan kala fiirin buy hadduu lafdiga lagu khaasiyanayo iyo lafdi mutasila oo la xidhiiro oo tiraa tusaalaan jaaa annaasu ilaa zaydan oo mustatnuhu iyo maxaa caamka iyo maxaa khaasku ay wada xidhiiraan ama shardi lagu khaas yeelo shardi lagu khaas oo tiraa akrami طulaaba maxaa la yidhaahdaa ila alkhaniya aad tiraahdo ama in jaa-o aad tiraahdo ama in maxaa la yidhahdaa najxo aad tiraahdo in aad geliso ama sifo aad ku waxayso wuxuu yihi waxaan dhahayaa majaas maaha laakiin daliil mufasil haddii lagu reebo lagu taksiisiyo waa majaas baan dhahaya warkaasuu la yimid isaguna ma xoog badna tabarna maleh waradin doonaa shiraas in khusa haddii lagu khaas yaro bilafdin mutasil bilafdi la xidhiira kal istinaa oo kale weeye jaaa alqawm baa tiri ilaa zaydun baa tiri ilaa zaydan baa tiri wey tusaale ahaan iyo wa shardu weeye lam yasir majaasan majaas ma ahan ilaanu hadalku waa wada socdaa wey hadal banaanka ee la wada socdo hal mar la wada sheegay weeye waa in khusa haddii lagu khaas yaro bilafdin munfasilin lafdi ka go-an oo aayadda caamkaed baqara lagu sheegay markaasaa nisaadki khaaska aydan lagu sheegay saasoo mufasilka laga wada bilafdi munfasili saara majaasan buu noqon hayaa kaasi majaas buu noqon hayaa laakiin kala reebidda iyo tafsiilka wax daliil iyo wax xujaa male wa huwa qowl qaadi abi bakr ashcari bakr ashcari baaqilaani wey hadda la soco marka haddii baaqilaani uu muctasile aaraa usuuliga ku waafaqahayo wayna badan tahay taa macnaheedu waxaa weeye kitaabu takriib irshaadna waaliya waad la socota hadda la soco meesha laga soo burqadayba ah taa macnaheedu waxaa weye usuul fiqi wax dhex fadhiya aaraa ictisaaliya oo aad u badan baa ku jirta oo qariban marka waa inaad iska ilaalisa aa ku qalday meeshaada ha nooga dhigi madhab ahlusunna waljamaaca ha nooga dhigi iska ilaali wahuwa qowl qaadi abubakr ashcari wey qaad baaqilaan waxaa laisku hayaa nin maalikiya mise nin shaaficiya baa laisku hayaa dood baa ka dan qolba la isku jijitaa qolba dhinac buu jijitaa laakiin xagga caqiida inuu ashcari yahay hadda iyo dood kama taagna ashcari inuu yahay weliba ninka barxay oo usul fiqigana dhex geliyo o dhex farisay weeye wuxuu ku yidhi fadaliilu buu ku yimid shiraash waa radinaya muctasile iyo qaadi eh, ashcari abubakar ashcari wuxuuna waasa tuuraaya iyo khalqi kutub waasa tuuraaya wuxuu yihi fadaliilu daliilkii xujadu waxaa weeye cala almuctasilati aan la xujaysanayna waxaa weeye khaasatan si gooni ah muctasile si gooni aan u fiijisan oo cayrsanaya ayaga horta madaxa ka tooganaya ile colkaaga waxa ninba meel haddaad ku dili karto waa la dilaawo ah, waad ogta inay labaatan nin ay col kuwa hayaan marka intay maalin ay soo ciidansan lahayn maalinba nin meel ku weer midna guriga ugu dhac midna dukaanka ugu tag midna maxaa la yihahda masaaj ku gaad midna meel ku gaad wey marka hadda gooni muctazila ugaadaya fadaliilu cala muctazilati khaasatan si khaasa waxaa wey huwa waxaa weeye ana alasla sida asalka oo la yaqaan waxa wey luga alcarabiya fi listicmaali ku dhaqanka waxa wey alxaqiiqatu xaqiiqo walaslu kalaamka iyo luqada maxaa lagu yaqaani alxaqiiqa alaysa kadalika wuxuu ku leeyahy marka waxaad tirahdeen majaas majaas iyo xagga fulaan iyo intuu soo hartay eh, maxaa la yihahda majaas buu ku yahay waa baatil waxba kama jira leannu maxaa wey alaslu fi lkalaam he aqiiq wey soomaadan soo marin xaqiiqo wey marka fadaliil cala muctasila khaasatan waxaa weeye huwa ana alasla sida asalka luga alcarabiya la yaqaana culamada agtooda waxa wey fi listicmaali ku dhaqanka iyo adeegsiga alxaqiiqatu xaqiiqa in la adeegsado wey lagu dhaqmo wey marka waxaadna tiraahdeen majaas buu ku noqonayaa fiimaa baqiya aadna tiraahdeen waxaa wey wax jira ma aha weye waqaalat almuctasilatu yasiru majaasan taas waa la radinaya dala soco wixii markii caamka wax laga soo reebay intuu ku haray buu majaas ku noqonaya wuxuu ku yidhi waxba kama jiraan limaada liana alasla huwa alhee alxaqiiqa waa nimankaas wdaliilu calaa man faraqa waxaa weeye daliilka hadalka asaga saxibulxaashiyada waxay ujeedaa ujeedaa bayna qowsayn buli wuxuuna ku yidhi haadihi lkalimaatu bayna alqowsayni ziyaadatun laazimatun wey akhadnaaha min siyaaqi alkalaam qofka markaad wax sharxayso amaad wax xaqiijinayso marar badan baa waxaa ku cadaanaysa kalaamka mualifka oo la xaqiijinaayo inuu naqsi ku jiro naqsi macna inuu ku jiro xaq marka waxaad u leedahay inaad toosiso laakiin kalaamkiisa inaad ka dhigto waa xaaraam lama ogola maxaa laakiin rabaa inaad tira kalaamka naqsi baan ka fahnay saasaan ka fahnay sidaa daraaddeed sidaas ku asaxaya aad markaas aduu bayna qawsayna aad geliso oo sharaxdo marka waxaa wey hadalkiisa wuxuu isugu xidhnaa marka hore in la yihahdo fadaliilu cala almuctasila khaasan huwa alaslu huwa ana alasl fi isticmaali xaqiiqatan qad wajadna alistinaa washarda fi listicmaali kagayrihima min anwaaci alkalaami fadala cala fadala cala ana dalika xaqiiqatun saasuu hadalku isugu xidhnaa marka hore laakiin fadani wuxuu yidhi hadalka waxaa ku jirta mulaaxada ku jira waana saxiix mulaaxada waa ka muuqataa lannu xaggee ad adag ujeedaa huwa ana alasl fi isticmaali xaqiiqatan qad wajadnaadaas hadalka waa iskuma toosnow marka wuxuu yidhi waa in la yihahdo ku asaxaya ku toosaya kalaamku wdaliil waxaa weeye calaa man faraqa ciddi kala geysay anna anagu shidaaseda ciddi la socota anna anagu qad wajadnaa waana helna ciddi kala geysana kee ahay kharqi soo muusan dhihinin waxaa la yihahdaa in khusa bilafdin mutasilin kastitan washari lam yasri majaasan win husa bilafdi munfasil saara majaa soo muusan ma kala geyn kala geynti baa la radinaya ufiirso wadaliilu calaa man faraqa waxaa weeye ana anagu qad wajadnaa waan helnay alistinaa baan helnay iyo washari baan helnay filisticmaali xagga isticmaalka ku dhaqanka iyo adeegsiga ka ayrihimaa ayrkood inay la mid yihiin wey ayrkoodii luuqada iyo kaleemaha kaloo la isticmaal la mid yihiin weeye oo min anwaaci kalaami kalaamka noocyadiisa kala oo kalaamka nocyadiisa kale maxay tahay min almukhasisaati munfasila istinaa maxaa la yidhaahdaa iyo shardi iyo kalaamka kaloo munfasilkaa wax farqiga udhexeeya luqa alcarabiya lagama heli wey waa isku mid wey marka maxaad u kala doorato u kala saartay wey qad wajadnaa waan helnay wey qad wajadna istina washari fi listicmaal xagga adeegsiga ka gayrihima ayaga kayrkood waxaan ahayn oo munfasilaadka oo kale tusaale ahaan oo min anwaaci kalaami anwaaca noocyada kalaamka oo munfasilaadka fadalla wuxuu ku tusay weeye calaa ana dalika xaqiiqatun uu yahay inuu xaqiiqo ku yahay istifne iyo shardi hadii lagu soo reebay hadii munfasil lagu soo reebo dalil munfasil lagu soo reebaba wuxuu ku tusay dalla daalika xaqiiqatu inuu dhab yahay buu kutusay wuxuu ku soo haray caamku xaqiiqe inuu ku yahay ayuu ku tusaya waana saxiix warka hawsha waa saxo waa daliilu daliilkii xujadii garta waxay cala aljamiic dhammaan waa isku qabanahayaawo dhammaan wixii soo hormaro o dhan nimankii hore laga soo laga soo bilaabo muctasilo laga soo bilaabo kharqi lagu xojiyo qaadil abubakr ashcari lagu xojiyo dhammaan kultigoodna waa isku qabanaya haddana bu yii wadaliilu cala aljamiic awooddaas adigu ma heli kartaa midalba gooni intaa u toogata haddana inaad isku qabato maxay ah, kutusaa maskaxda maskaxda markaad wax ka hadlayso ama aad wax radinayso ama aad ka hadlayso masaa-isha khilaafka aad ka hadlayso waxaa la rabaa an tufakira bicaqli lwaasic laakiin hal masale iyo hal dhinac haddaad ka istaagto waa laguu qoslahaya waa laguu qoslahaya haddaad masaa'il maxaa leeyahay intaasoo kalaama ku jiro intaasoo adilaa ku jirto hal daliil haddaad ka soo goosato waxay kutusaysaa hee ceelka aad ka cabtay iyo darka aad ka cabtay inuu aad u yar yahay way kutusaysaa marka shiilaas hawshaas iska ilaalina xulka wadaliila cala aljamiic waxaa weeye ana lafda lafdiga caamku tanaawala waa wada gaaray kullu waaxidin mid kasta oo min aljinsi war lafdiga caamka oon isticmaalay horta wax cidda aan ka hadlayno jinsiga cid kastoo kamid ah, qof kastoo kamid ah, horta ma taabtay haa waa taabtay jawaabtu waa haa waa taabtay wdaliilu cala jamiic ana lafd tanaawala wuu taabtay wey kula waaxida min aljinsi waa wada taabtay wey faidaa kharaja hadduu baxo bacduhu ee bacduljinsi hadduu baxo bidaliilin daliilna uu ku baxo daliil lagu saaray sharciya baqiya waa haray buu ku yidhi albaaqi inta soo hartay calaa maqtadaahu wuxuu keensaday calaa maqtadaahu wuxuu kulansaday allafdu lafdigu wuxuu kulansaday wa tanaawalahu uuna taabtay muu baaqi ku noqonahayaawo sidiisu baaqi uu noqonaya fakaana waa aanahayaa lafdigu xaqiiqatan buu ahaanayaa filcumuumi cumuumka xaqiiq ku ahaanayaa xaqiiqdii bu ugu fadhinayaa lanno jinsiga marka hore ugu wada taabtay lafdigu kabacdina daliil baan wax uga soo saarnay intii soo hartay soo maaha xaqiiqadiisi bu ugu fadhiya majaas majaas xagee ka gala majaas ma soo galow daliilu calى اjamic waxa wey ana lafda tanaawala kula waaxidin min اljinsi faida kharaja hadduu baxo bacduhu bacdigii oo bacduljinsi hadduu baxo bidliilin oo dliil qubx waa laga maarma dliil sharciga waa inaad ku saarto ama dliil caqliga ah oo caqligiisa xoog badan yahay siduu keeni doono ayb bidliilin baqiya uu baaqibu ahaanayo waa haraya albaaqi inta soo hartay oo cumuumkii baaqi ku awey calaa maqtadaahu wuxuu keensaday allafdu lafdigu wuxuu keensaday wa tanaawalahu uuna taabtay oo shamliyey sideeday baaqigu ahaanaysaa wey fakaana wuxuu ahaanahayaa fakaana lafdu wuxuu ahanaya xaqiiqatan buu ku ahanaya fi fi lcumuum xaqiiqa dhab ahaan buu ugu jiraayo marka warka ay daldaleen muctasiliya intii la socotay iyo qaadi abubakar alashcariyo waxba kama jiro weeye lafdiga mar haddii cumuumki wax laga soo reebo inta uu ku haray xaqiiqi ku yahay majaasna ma jiro maxanadu waa intaa sharaasi marku saxo baabu dikri maa yajuusu takhsiisuhu maa laa yajuus wuxuu baab u yahay baabu dikri in la sheego la xuso maa yajuus wuxuu bannaan yahay takhsiisuhu in la khasiso oo wax laga soo reebo iyo wamaa laa yajuus waxaysan banaan in wax laga soo reebo bimacnaa alfaada qaar baa waxaa banaan in wax laga soo reebo qaarna maxaa ma banaana in wax laga soo reebo taasaa laga hadlahaya wuxuu wa jumlatuhu jumladiisa duduurkiisa waxaa weeye jumlatu maa yajuus taksiisu wamaa laa yajuus weeye anahu yajuusu waa banaaya anahu amar yasheen yajuusu waa banaaya taksiisu alfaad alcumuum alfaadi cumuumka noo soo hormartay in wax laga soo reebo waa banaan tahay marba alfaadi cumuumka haddaan soo baranay alfaada wax laga soo reebo waa banaanta waa iska dhibya tahay taa macnaheedu marka waxaa weeye intaa wuxuu ku sheegay maa yajuusu takhsiisuhu hiya waxaa weeye alfaad اcumuum weeye intaa uu ka tegay ama takhsiisu maa curifa min faxw kitaab hadda wuxuu rabaa inuu gudbo qaybta labaad ah wamaa laa yajuusu wax aan banaanayn u rabaadda ka hadlo ama takhsiisu maa curifa min faxw khiaab sooma faxw khiaab waxaa loo yaqaana de mafhuum muwaafaqa ayaa waxaa loo yaqaanaa faxw alkhiaab iyo tanbiih baa loo yaqaanaa faxw khiaab mafcuul muwaafaqa tambiih kuwaasoo dhan waa isku macno waxaana wey mafcuul muwaafaqa wixii loo yaqaanay wa amaa taksiisu maa curifa min faxwa alkhitaab wey hadalka maxaa leeyahay fax faxda maxaa leeyahay faaxatil maxaa leeyahay afca baa leeyahay abeesadu markay fuuf kugu tiraahdo ayaa faaxatil afca la yihahda haddana waxaa weeye hadalka markii la hadlo hee neefsigiisa iyo fanfaniinkiisa hee wixii laga fahmay wey hadda lafteeda marka waa iswadaan waa iswadaan ama taksiisu maa curifa min faxwa alkhitaab soo maaha ka taksiisi oo kale weeye maa curifa wixii laga gartay min qowlihi caza wajal laga gartay falaa taqul lahumaa ufin wixii laga fahmay weeye falaa yajuusu ma banaana kaa in la taksiisi ma banaana waxaa laga fahmay qowluhu tacaala falaa taqul lahumaa ufin in la taksiisiyo laa yajuusu oo maxaa laga fahmay falaa taqul lahumaa ufin falaa taqul lahumaa ufin hadda waa manduuq waalidka ufin ha ku oran atadajaru waan dhibsanaya waaad sheegaysaa warkiina waan dhibsanaya u ku dhihi baa l haye maaa intaa waa manduuq maxaa laga fahmay waxaa laga fahmay inaad caydo shatmi inuusan bannaanayn waxaa laga fahmay in la darbiyo la garaaco inaysan bannaanayn waxaa laga fahmay in xabsi la geeyo la xiro waxaa laga fahmay inay gaajo loo dilo inaysan bannaanayn waaa laga waxaa laga fahmay bil in loo dilo inaysan bannaan karin wad weligaaba hawsha tirada badnaydoo marka meeshaa laga fahmay in la khasiiso ole qayb baan ka soo reebaynaa oo hawlgii gudabalaaran baa meesha laga fahmay qayb baan ka khasiisayna ka soo reebaynaa qaybna meeshu baan ku reebaynaa ma banaanta maya bu kuyii limaada liannu haddaad qayb ka soo reebto oo tiraada tusaalaan in la xiraa bannaan laakiin in la garaacma bannaana waxaan ku leenahay intaqadat ilcila cilladii waa kaa burtay nin kalena wuxuu ka saari darbiga laftisu ka saari oo wuxuu qaybtan anagoon ka saaraya maxaa dhacay waalidku hadday dhib badan yihin maskax adag yihiin in la garaac waan ka saaraynaa hawshan waa burtay wixii la rabay oo dhan dhimba hadduu qayb ka soo reebto waalidki meesha waxba uga hari mahayaan marka hawsha ayadaa ma banaana in la khasiso macnaha meeshaa laga fahmay ma banaana tusaalaan aabbahaa adoo dukaan magaaladan ku leeya aabbahaa kuuyi dayn buu kaa qaatay dayntii markuu kaa qaatay baad waxaa tiri hantina uu haystaa geel baa u daaqaysa lo baa u daaqaysa ari baa u daaqaysa beer baa u daaqaysa gurigii hanti waa ka buuxa dayn buu ka qaatay jiraalku daynsu kaga qaadanayay ayuu marka roobku daa'ay baa tiri aabba intaasaa lagu leeya keen wuxuu ku yidhi waan bixin doonaa waa ku warwareejiye maxaa le dayrbigu uu kuugu dara hawsh waa waday ma banaanta inaa inta saldhiga tagtay maxkamadda aad tiraado odagan waa buuxaa xoolaha layga qaado layulwaajid he yuxilu cirdahu wa cuquubatahu qofka hanti ka buuxa oo wax warwareejiya qofki daynta kule wuxuu banaynayaa in la caayo ama la dacweeyo laga eed sheegto l xoolahaygu ii diidan karaa ku dhac waa bakayl yihahdo lana dacweeyo waalidkiiba dawo ku taagto kas waalidkaa ma banaan saa tiri xadiiskaa la soo booday waxaa tii aayadda waxaa laga fahmay waxaan ku khaas yeelaya xadiiskaasoo waxaan dhahayaa layil waajid yuxilu cirdahu waa cuquubatahu baan delisanaya aayadda macnaheeda waa khasisay kabacdina waalidka xabsiga dhigaya taasuu ilaaska hadlaaya taa marka ma banaano aayada ma banaano marka saas wuxuu kuu yiri ama taksiisu maa curifa min faxwa alkhitaab soo maa mafhuum muwaafaqa laga fahmay ka taksiisi maa curifa min qowli caza wajala falaa taqul lahumaa ufin falaa yajuusu ma banaana buu ku yidhi ma banaana aayadda waxa laga fahmay oo mafhuul muwaafaqa ah mafhuul muwaafaqa maxay tahay dee ufinti bay waafaqsantaha ufin waxay ahayd waalidkaa dhibsanaayey kadaalika darbiga iyo xabsiga iyo he howlahaasoo dhan waalidku waa dhibsanayaawo marka mafhuul muwaafaqa way is waafaqsan yihiin wey lianna takhsiisa buu ku yidhi khasisida iyo gooniyeelidda inamaa yalxaqu wuxuu haleelaa wey masale muhiima hawsha ayada hoostaada ka bixisha masaaishan hoostaada ka bixi lianna takhsiisa buu ku yidhi inamaa maxaa la yidhahda aabbahay baa wuxuu iga sheekeeyey aabbahay jaamic galba ugu sheegeeye nin aan qaraabo nahay yaa wuxuu yidhi isagana jaamic la yidhah o saaxiib ahaaye yaa wuxuu yidhi aabiis aabiisaa dayn ka qaadan jiray dukaan buu lahaa aabiis baa u imaan jir dayn buu ka qaadan jiray dayntiisuu ga qaadan jiray markii jilaalkii dayn odaysu ninkii wiilku uu dhalo jaamica dayn uga qaadanayay markii roobkii da-aybu aab wuxuu intaasaan ugu leeyay xisaabtaa la xihan xisaabta markii la xiray aab intaasaa lagugu leeyaa keen uu yidhi yaa odayg wuxuu ku yidhi uu yidhi maanow anaguba kumaanaan xisaabin jirin marka miyaa garadeen maamdhow annaguba hee kumaanan xisaabi jirin waalidkaa wuxuu ku soo koriyey iyo wuxuu kula soo maray miyuu kuu xisaabiy adigoo intaan la eg oo fiican oo hadlahayaad aragta adoo gar leh oo gabdhaha shukaansanay is aragtae wixii lagugu biilahay wix lagaala soo maray saaxib miyaa laguu xisaabiy ma haysaa bug haddii lagula soo baxo hawshaa ma garanta marka wiilkii markaa markii la yiri maandhow annaguba kumaanaan xisaabin doqon muusan ahayn wuu isfahmay jazah llahu khayr oday adeerkay waa dhinta alla yarxam wuu isgarta aba raalli ah bas lagu kala taga hawsha iyada halkay ku xidhanta marka u fiirso sheekh wax marka waalidku marka maxaa la yihahda cirdi iyo cuquba hawsha iyada midna meesha ma taalow meesha hawsha ma taalow marka maandhow anagu kumaanan xisaabin waxaa weeye hawsha waa la isu dhiibay nuclear baa la isku dhuftay wiilkii laakiin waa fahma oday waa fahmay hawsha isaga baxay muxuu saas daraaddeed shiraad wuxuu ku yidhi lianna takhsiisa buu ku yidhi khaas yeelidda inamaa yalxaqu wuxuu haleelaa weeye alqawla hadal lagu hadlay buu horta takhsiisku haleelaa hadal lagu hadlay oo bannaanka yaalla ee cumuumka maxaa laga qaadan jira annutqu daahir soo ma ahayn hadda wuxuu rashiidaas inuu ku yidhaha takhsiisku wuxuu ku dhacayaa alqowl hadal bannaanka yaallo lagu hadlay ayib wa haadaa macna alqowl midkaan meesha yaallana ufin laga fahmayna hee waa macnihii qowlka ufin laga fahmee qowl miyaa meesha yaalla maya ma yaalo ah, qawl meesha ma yaalo ana taksiisa inamaa yalxaqu اqowla hadal buu haleelaa buu ku yihi hadal cad oo banaanka yaala cawaarid alfaad wey laa cawaarid macaani wey wahaada warkaan meesha yaalana ufin laga fahmay oo shadmiga iyo darbiga iyo xabsiga howlahaasna macna qowl waa qowlka macnihiisa iyo qowlka laftiisa maaha ah, sidaa daraaddeed taksiis maba geli kara marka horeba marka horeba taksiis meesha ma geli kara kula soo ordino walana taksiisahu khaalis masalada waa masale cawisa xaqiiqatan marka laga hadlo waa masale cawiso adag wey ayb walana taksiisahu hadalkan maxaa leey taksiisahu macna alqowl oo la taksiisiyo naqdun waa burin buu ku yidhi kamuu haray shaydaas jazaa allahu khayr masalo adag tahay walana taksiisahu taksiis macna alqowl weeye naqdun waa burin buu ku yidhi la burinahayo oo la ibtaalinahayo lilmacna aladii macnihii la burinahayo tacalaqa uu ku xirmay almancu diidmadu ay ku xidhantay manciguna waa nahyige lilmacna ladi macnihii burintiisii weeye tacalaqa uu ku xirmay almancu oo nahyiga bihi asagu ku xirmay war nahyigu wuxuu ku xirmay oo falaa takun lahum ufin wax alla wixii ka laga fahmay oo kaba waaweynaa ayada waa macnihii dhammaayo nahyigu uu ku tacalluqoo ku dheganayo laga hadla aayad qur-aanka ka hadlaysay haddii aad tira waan khasiisahayaa nahyiga laftiisu aad burisay nahyigo dhan meeshaad ka saartay aayadda macnala bay soo boodaysaa aayadda macnii ballaarno ay ka hadlaysay waxaad ku soo reebtay ufimasaad ku soo reebtay intii kalena waad gurisay macnahaasna waa macno baaila wey macno saxa maaha macno saxa maaha walianna taksiisahu taksiis macna alqowl wey wahada macna alqowl soo kuma dhehen wlianna taksiisahu taksiis macna alqowl wey naqdun waa burin weeye lilmacna la buriyo alladii macnahaasoo tacallaqa uu ku xirmay almancu oo nahyigu wuxuu ku dhegay ahaa burin weeye bihi asiga la burinayo marka hawshaana sax maaha tusaale alaa tara miyaadan u jeedin annahu mutakalimku low qaala hadduu yihaahdo walaa taqul lahumaa uffin walaakin idribhumaa hadduu yihaahdo wuxuu ku yidhi laa taqul lahumaa uffin walaakin idribhumaa garaac buu ku yidhi ah, garaac labada waali garaac buu kaana daalika munaaqadatan burin iyo ibtaal bay ahaanaysaa macnihii aad ku hadashay oo tihi walaa taqul lahumaa uffin aad tihi calaa tuul marka waad burisay wax meesha ku soo haray cantara baqash wey lanno markaad tii falaa taqumaa lahumaa ufin oo tii yarayda aad sheegtay tii weynaydna aad bannaysay he asal waxaa laysku ogaa shayga yaru inuu hoos gale he midka weyn soo laysku ogeyn laamu waxaa la ogaa jiridda inay hoos galaan ku arooraan hadda anagu intaad tii weynayd bannaysay yaa tii yaraydna tiri lama ogola hadalkaagu marka dhammaan waad bursi marka lagaa socon mayso walaa taqul lahumaa ufin walaakin idruhuma daalika munaaqadatun waa burin iyo ibtaal buu ku yidhi fasaara wuxuu ahaaday buu ku yidhi ka taksiis اkhiyaas iyaas qiyaaskii oo la taksiisiye hadda masalada intaa yarta wuxuu ku ishaara masale laga yaabo weliga inaad kutub usul fiqh oo aad u adag runtii oo maxay tahay qiyaaska in la taksiisiyo ma banaan tahay kitaabka quraanka in la khasiso waa banaan tahay sunada in la khasiso waa banaan tahay kada kada baa tiri laakiin ma banaan tahay qiyaaska alqiyaas maxaa la yihaahdaa oo guda balaaran sida hadda aayadda waxa laga fahmayba in la khaso gooni laga soo ribo oo tira aayadda falaa taqul lahumaa ufin waxyaalaha badan laga fahmay darbiga iyo shadmiga iyo xabsiga iyo qayb baan ka soo reebay qiyaaskii baan khasisaya ma banaanta shiraas wuxuu guri ma banaano ma banaano taa marka waxaa loo yaqaanaa naqd lcila ama takhsiis lcila loo yaqaanaa kitaab qiyaas ayaa looga hadlay kitaab qiyaas halkaas ku sharxi doonaa oo isagu saan umu taaban doona laakiin cilada ma la khasisi karaa wax ma laga soo reebi karaa ma la burin karaa halkaasaa lagu sharxi doona kitaab qiyaas ayuu keeni doona halkaas ku sharxi doona insha allahu taala lakin bas muhimaddu waxay tahay halkan waa inaan ogaano wuxuu yidhi fasaaraka takhsiis alqiyaas bu aadigu qiyaaska in wax laga soo reebo oo la khasiso sidii aayad qur-aan oo caam wax looga soo reebi jiray qiyaaskiina in wax laga soo reebo ma banaana buu ku yidhi sababtoo ah waxay noqonaysaa ibtaal bay ibtaalu qiyaas min asli bay noqonaysaa haddaad tirahdo qiyaaskii waxbaan ka soo reebaya oo khasisaya qiyaaskii waxay macnaheedu noqonayaa ibطaalu اlqiyaasi min aslihi waan burinayaabay noqonaysaa lannu haddaad adugu wax ka soo reebato wadaad kale waxbuu ka soo reebi mid kale waxbuu ka soo reebi mid kale waxbuu ka soo reebi qiyaaskani mesha waa burhaya qiyaasku macantisu waa burhaya marka waa masale muhima fasaarka taksiis alqiyaas mana banaana bu marka aayadda macnaheed laga fahmay in waxaa laga soo reebo banaana bu faslun wa ama daliil اlkhiaab wuxuu raba hadda inuu ku yidhaha daliil khiaab oo mafhuum mukhaalafa asaga waxbaa laga soo reebi karaa daliil eh, eh, khiaab isaga ama laxnu khiaab daliilukhiaab iyo laxnu khiaab waa isku macnaa iyaguna wax ma laga soo reebi karaa ayaga haabuu rabaa inuu ku yiraahdo haabuu rabaa inuu ku limaada liannu ayaga waxay la macno yihiin macna nudqi baa meesha yaallow nudqiga laftiisa wax la mida ah ama asagaba ku dhowa ayaa meesha yaallow oo luqa alcarabiya lagu yaqaano ama taksiisu daliil khiaab soo ma aha mafcuul mukhaalafa ama laxnu khiaab wax loo yaqaano fayajuus waa banaan yahay maxaa dhacay liannu kan nudqi weyaku muxuu u banaanaaday لأنه ka nuطqi wey waa sidai hadalkii o kale wax farqoon uma dhexeeyaan haye fajaasa waa banaanaaday taksiisuhu taksiisu maxaa leeyaha daliil khitaam in la khasiiso waa banaanaatay weeye faidaa qaala hadduu yihahdo qaa'iluhu baa wuxuu yidhi fii saa'imati اlghanami ariga kiisa fooftaa ama kiisa sooftaa kiisa foofta kiisa soofta qira'atan sabciyataan fi luqa soomaaliya faidaa qaala hadduu yihahdo fii saa'imati اlghanami ariga kiisa foofaa azakaatu waa ahaatay hadduu yidhaahdo oo saas mutakalim uu fadalla wuxuu ku tusay bihi calaa anahu hadalka asaa wuxuu kutusay jumlada ayada ah oo fii saa'imati اlhanami zakaati buu yihi fadalla wuxuu ku tusa calaa anahu laa zakaata fi lmacruufati ariga la calfiyo oo guriga lagu quudiyo oo guriga kuugu xidhano qooliska inaan sake laga rabin ayay maxaa layaha kutusahayaa weeye geelii iyo lodima loo qiyaas qaadanaya mise looma qiyaas qaadanayo kutub fuqaha baad ka fiirinaysaa jaasa markaa waxaa banaanaatay weeye hadduu markuu tusay fadalla calaa anahu laa zakaata fi lmacruufati hadduu saa kugu tuso hadalku banaanka yaallo jaasa waxaa banaanaatay an yakhusa in lagu khaas yeelo laa sakaata sake inaan lagu lahayn fi lmacluufati macluufada inaan lagu lahayn hadalka asaga in lagu khaas yeelo fa yuxmalu calaa macluufatin mid la quudinayo in lagu xambaaro duuna macluufatin mid maxaa la yihaha la quudinayo sokadeeda bimacnaa macluufadii baan qaybinaynaa hadalkii gudaballaarna oo ahaa aan ka fahnay maxaa la yiraahdaa ishe maaa fi saaimat اlqanami azakaatu waxaan ka fahnay laa sakaata fi lmacruuf aan ka fahnay soo saas kamaanaan fahmin ana kale fi siyaq ninki soo caam ah maxaan baan ka fahnay hadalka u fiidsan hadda wuxuu ku yidhi fadala calaa anahu laa akaata eh, laa sakaata fi lmacruufat soo nakira fi siyaq nifk sooma waa hadalkuloo ballaarane la soco hadalka gudaha ballaaran baa waxaa banaan inaan khasisno wax ka soo rino oo dhaha macruufada lafteeda baan qaybinaynaa qayb baan waxaa leenahay sake in laga qaada ma banaana qaybna waa banaanta sake in laga qaado ila hadal gudo balaaran baan meesha ka fahmay oo ka dheeraandhina soo maaha asagii baan kala jebinaynaa cumuumkiisi baan wax ka soo reebaynaa ma fahanteen jumladas macnaha sida tahay ma fahanteen ah, ayib saas laga wada fadalla wuxuu ku yiri wuxuu kudsa hadalka asagoo saaimatu maxaa leeyahay fi saa'imati alghanami azakaat wuxuu fadalla wuxuu kudsa calaa annahu laa zakaata fi lmacruufat marka laa zakaata fi lmacruufat intaa jumlada waxay tahay nakira hee fi siyaaqi nafyi soo ma cadda warku jaasa marka waxaa bannaan an yakhusa in maxaa leeyahay la khaas yeelo laa zakaata fi lmacluufati in la khaas yeelo oo iyada wax laga soo reebo fa yuxmalu waxaa lagu xambaari calaa macluufatin mid la quudiyey baa lagu xambaari duuna macluufatin mid la quudina sokadeedu ayada baan qaybinaynaa waxaan leenahay wadaad baa nin baa ku yiri ari la quudiyaan leeyahaye seka bay gu waajibta asagaad waxaad leedahay arigaa aad quudiso aad ka hadlayso ii sharax sidaad u quudiso meeqa bilood baad quudisaa hadduu ku yidhaahdo xoogaa bil iyo laban quudiye waxaan ku leehay inta kalena duurku soo daaqaa si ka lagaa rabaa hadduu yidhaahdo maye siddeed bilood sagaal bilood baan quudiyaa mar marna dabadaan u sii daaya seka lagaama rabow warka sida loo kala tuuray sooma jeedin arigan marka laa sakaata fi macluufati waxaa wey fi macluufatin waa inaad iska fiiriso hadba aad weydiisa cidda kuweydiinaysa su-aasha istifsaal waa inaad ka dalato oo tiraado meeqa bilood baad quudisaa hadduu ku yihahdo bil baan quudiyaay xoogaa maaa l bisha maaja quruul baan guriga ku haya inta kabaa inta kalena duurku soo daaqaa sekada iska bixi baad leedahay hadduu ku yihahdo maa sideed bila sagaal bilood baan sanadkii maxaa la yihahda yaan ku hayaa guriga marmarna waa sii daaya waxaan leenahay sika lagaama rabo markaa iyada lagaama rabo marka taasa saasaa loo kala saaro ayaa loo kala saaray saa daraaddeed saxiib xaashi wuxuu ku yidhi eh, falaa tajibu kuma waajibaysa weye falaa tajibu zakaatu fii macruufati mucdam alxawl ha mucdam alxawl midda la quudiyo isaga kuma waajibaysa wakada laa tajibu idaa culifad wey qadaran laa taciishu fii tilka اlmuddati biduunihu wakti badan haddii maxaa la la quudiyo oysan noolaanayna waa la mid wey aw taciishu walaakin bidarari bayin watajib الzakaatu idaa culifat qadaran taciishu biduunihi bilaa dararin bayin wadalika likhifat اmumin almuhim hadalka waad fahamtay muxuu yahay wakti badan haddii la quudiyo saka maxaa la yidhaahdaa kuma waajibayso wakti haddii la quudiyana he saka maaa l waa ku waajibaysa marka hadalka isagaa taksiis baa la geliye an ka socon marka muhimadda halka maxaad ka fahamtay mafhuum maxaa la yihaahdaa muwaafaqa ama waxaa loo yaqaana faxwa alkhitaab waxaa weeye takhsiis ma galo waxa loo yaqaana daliil khiaab ama laxan khiaab daliil takhsiis waa galaa wey warku soo ma halkaasi mahadhadu waa intaasu wa ama nasu naski soo tilka casharatun kaamila oo kale nas hawl cad oo go-an ama nasu soo falaa yajuusu takhsiis wey nas lama khasiisi karo tilka casharatun kaamila haddaad tiraa wax ka soo reebaya waxaan ku leenaha mid haddaad ka soo reebto sagaalka kalena waxay ku leeyihiin waxaa weeye annagana waa meesha waan ka baxaynaa lannu midkan alla saga lannu tilka casharatun kaamila kaamilata casharada kaamilada kurtu daliilku waa ku wada dhacay mid haddaad tira waan kala boodahayaa e sagaal kalena waa boodin ninkii liyo toban waxaraa maxaa la yihahdaa mid haddeed xerada ka saarta ka waran muxuu yihi sagaal kalena waa la boodam yiri soo maaha war tilka casharatun kaamila tobankaa haddaad tira mid baan ka saarahayaa sagaal kalena waa ka daba boodin limaada lannu naska aanu tobankooda isku si siman buu u dhacaya mid xaq aad u leedahay inaad ka saarta ma jiro haddaad mid tira waan ka saaraya tobankiiba waa buraya tobankiiba waa isla burayaan xeradan waa ka boodayaan marka waa ama nasu falaa yajuusu taksiisuhu in la khaas yeelo ma banaana ka qowlihi sala allahu alayh wasalam oo kale weeye ka qowlihi sala allahu alay wasalam uu yidhi liabi burdata uu ku yidhi yujziuka tujziuka bay ahayd xadiisku saasu ahaa tujziuka ba xadiisku ahaa laftigiisu yujziuka waa kaa gudaysaa weeye canaaqii walaa yujziu kamana gudaayo axadan bacdaka cid adeeg kaa soota gadaashaana kama gudaysa weeye saasuu nebi ku yidhi marka inaad tiraahdo axadkaasaan cid ka saara walaa yujziu axadan la yidhi ee baan ka saarayaa nakiradaas waan ka saaraya qof kale oo markaasa waa le adigana waa kaa gudaysaa oo saxaabiga ka daba tag baan dhahaya waxaa weye waa ibtaal linas wey lamana yeelahayo ana taksiisa buu ku yidhi sheekh u fiirsa daliilka liana taksiisa gooniyeelida buu ku yidhi waxaa weeye an yukhrija waa inuu saaro bacda ma shay goori ka midoo tanaawalahu u gaaray allafdu lafdigu qayb ka midoo u gaaray inuu ka saaru ahaawo wahaadaa midkaa asagaa oo lafdigu qayb wada gaari wax wada gaaray qayb kamid ah inaad ka saartana laa yasixu kuma asaxaya mana haboono weeye mana suurtagelaysa walaa yataata mana suurtagelaysa weeye fi nasi naska ku suurtageli maysa weeye calaa shayin shay wey bicaynihi daatadiisa iyo goonidiisa war tobankaa shay oo meesha taala oo tilka casharatun kaamil ah mid gooni aad u taaban kartaa mid walba ku leya anagu waa ku jira anagu waa ku jira anagu waa ku jira hay taaban war iga leexan ku leeyahay mid aad taaban kartaa meesha ma jiro toban kuwa isku siba u taabanaya mid aad ku dhawaan kartaa ma jiro mid walba qayl aad ku dhufanaya war anigu meesha waa ku jira anigu iga leexo hayga saari buu leeyahay whada laa yaصixu ma asaxaysa mana suurtagelaysa fi nasi nas kuma suurtagelayso calىa shay in shay oo naskii kamid wuxuu taabtay ka mida ah, bicaynihi si gooni aad u taabato ma suurtagelayso mana haboono mana dhacayso marka nas nas taksiis ma galo weeye almuhim waxaa kaliyo nas aad ku aad ku gurin kartaa annasku nas maxaa lagu gurin karaa annasku bas nas haddaad rabto inaad xukunta meesha ka saarto waxaad tidhaa haada nasu mansuuq waa iska dhib yar tahay bas wax kale hawla imaanin wey ha isku dayin fasl wakadalika hadda wuxuu rabaa inuu wuxuu kaloo sii wadaa waxyaalaha nasku aan maxaa leeyahay taksiisku gelin bu rabaa inuu sii wadaa waa badan yahin afcaasha ka mide eh. wakadalika kuwa aan soo sheegay waxaa la mida ah, oon taksiis uusan gelaynin ee sida ln eh, maxaa la yihaahdaa faxw khiaab iyo eh, naskii oo kale usan gelani taqsiis usan gelani waxaa ka mida ah, eh, maa waqac wixii dhacay oo min alafcaali afcaasha nebiga alayh isalaatu wasalaam ah laa yajuusu ma banaana taqsiisuhu taqsiis afcaal ma banaano wakadalika maa waqaca min alafcaali afcaasha nebiga ka dhacday nebiga afaashu sameeyey ayadana ma banaan taqsiis ma gelin kartid kadalika maa waqaca min alafcaali afcaasha nebiga alayh isalaatu wasalaam ka mida laa yajuusu ma banaana takhsiisuhu in la khasiso limaada soomaanan soo marin afcaashu inaysan cumuum kutusayn marka horeba soo marin mise maanaan soo marin mar haddaad soo ogaatay inaan afcaal cumuum gelin hadda takhsiisi iyaduna isuma yimaadaan war iska dhibirtahayo inta haddaad hore usoo fahantayd intaan waa dhibirtahayo wuxuu ku yidhi limaa bayanaa waxay caddaynay weeye fiimaa taqadama wixii soo hormaray ana alficila ficilku oo ficilka nebiga alay sala slam loo jeedo laa yajuusu ma banaana an yaqaca inuu dhaco calaa ifatayni laba sifa inuu dhaco inaad tiraad afcaasha nebi maxamed samaynaysaanna waa kasuntagalsaanna waa suulsaanna u dhacay saa dareed cumuum baan ka dhalina waa caam inaad tiraahdo inaysan banaanayn soomaanan soo marin aan soo marnay wey ti ayad marka kuu celiye wey marka gadaal uu noqo wey kama sabaqa ardayga u dhib badan taha wey lima bayana waxaan cadaynay wey fima taqadama ana alficila ficilka afcaasha nebi maxamed alayh isalaatu wasalaam laa yajuusu ma banaano an yaqaca inuu dhaco ficilku calaa sifatayni laba sifa inuu dhaco oo tusaale ahaan aad tiraahdo salaadii waa la gaabeeyey dheerina waa lagu gaabiyey safar dheerna waa lagu gaabiyey safar gaaban yarna waa qasiirana waa lagu gaabiyo labadaa inaad ku xambaarto ma banaan waa inaad mid ka mid aad ku xambaarto ahayd fa marka waa la saarahayaa buu yidhi eh, ixdaahumaa eh, ixda sifatayn wey fa waa la saari ixdaahumaa ixda sifatayn bidaliilin baa lagu saari wey daliil baad meesha maxaa maxaa la yihahdaa looga saari wey daliilun baa looga saari wey daliil baa daliil marka hadii looga saari ficilku marka hadduu uu ixtimaalo wejiyo badan wuxuu noqonahayey e eh, mujmal la soco ficilku hadduu dhowga weji kaa ixtimaalo maxaa loo yaqaanaa caam lama dhehe waxaa la yihahdaa e mujmal baa la yihahdaa mujmalna maxaa lagu caddeeya daliil baa lagu caddeeya soo laba baabo kala duwan maa baab mujm ijmaal iyo baab eh, maaa la yihah umuumkiisa isaga kaa darma baablijmaal waa la sharxaa waa la caddeeya ijmaalka laga saaraa baabulcumuum waa shay guda ballaaran wey taksiis baa galo waxbaa laga soo reebaa soo laba baabo kala duwan maa laba baabna shuqul isku lahayn wey fayukhraju waa lagu saari ixdaahuma labada sifo wey bidaliil baa lagu saari wey fain dalla hadduu ku tuso daliilu uu ku tuso calىa annahu ficilku lam yaqac inuusan ku dhicin ilaa calىa صifati min asifatayni lam yakun dalika ma ahaanahayo taksiisan ma ahaanaysa shiraasi weyn wey fain dalla daliilu daliil baa wuxuu ku tusay xuja waxay ku tusay calىa annahu ficilku lam yaqac inuusan ku dhicin ilaa calىa صifatin sifo inuu ku dhaco mina sifatayn laba sifa mid ka mid mid inuu u baa daliil ku tuso tusaale ahaan daliil baa wuxuu ku tusay safarka salaada lagu gaabiyey inuu ahaa mid tawiila safar tawiil inuu ahaa lam yakun dalika taksiisan maahana la soco ee maxaa loo yaqaanaa bayaanu he lilmujmal baa loo yaqaanaa bayaanun lilmujmal baa loo yaqaana marka weliga isaga ka qaldamay fain dala daliilu calaa annahu lam yaqac ila calaa sifatin min asifatayn lam yakun dalika taksiisan taksiis ha isku dhihina waxaad tidhahdaa ijmaal wey hawsha ayada waa hawl ijmaal oo la sharxay oo la baaniyaaniyey dhabuu ku yiri shiraasi wey ayb هذا بالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين